alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wacalaa aali muxamed <clears throat> rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah athaaliu ismu lfaacili saalkaamayn waxaynu ku guda jirnay asmaadii camal falaysay ficilku camalka u qabto oo kale markaa labaynu qaadanay ismu ficilka qaybihiisa iyo masterkiin baynu qaadanay labada marka kii saddexaad balkan ka bilaabaya sheekhu wuxuu yidhi wasmulfaacili ismigii faacil weyi asmaada camal fashaayi ismigii faacil oo weyi wasmulfaacili ismigii faacil weeyi oo wuxuu ku cadfan yahay halka hore yacmalu camala ficlihi sabcatun ismulficli walmasdaru iyo wasmulfaacili saasuu noqonaya wasmulfaacili ismigii faacil weyi wadalika tusaale ka daaribin oo kale weeyaan daarib waa kii wax garaacayay wamukramin iyo wa mukrimin iyo mukrim kii wax karaamaynaya marka wuxuu ka wadaa baarib iyo mukrim wuxuu ku kala tusaalaynaya ismiga faacil haddii hulai ka yimaado faacil ba lagu keenaade saynu sarfiga ku qaadan haddii uu ka yimaado hayru hulaaina axrufulmudaariciin baa loo bedelaa miim godande mukrim man intaasn intaas ku tilmaamaya marka wuxuu yihi sheekhu fain kaana haddii uu yahay al bial ay maqruunan mid lala xidhiiriya haddii uu yahay bialal ismigii faacil mid alla la xidhiidhiya haddii uu yahay camila waa camal fali huwa ismiga faacil mutlaqan xaaliyo mid la sii daayo mutlaqan buu camal falaya mutlaqan muxuu ka wadaa sawaan kaana maadiyan aw xaaliyan aw mustaqbala intaa doontood ka macnayn karta ama xaali ama mustaqbal ama waxa weeye maadi mar haddii alba uu wato wuu camal falaya aw mujaradan ay fain kaana haddii uu yahay mujaradan mid laga qaaweeye alna fa bisharayni y fa huwa yacmalu bishardayni biwujuudi shardayni laba shardi helistood buu ku camal falaya haddee ismigii faacil aanu alwadan laba shardi baa loo shardinaya labadaa shardioo wujuudiyeyni laba wujuudi loo nisbeeyey ah iyo wa shardayni cadamiyeyni laba shardi oo cadami loo nisbeeyey afartaas markaa noqonaya marka labada shardi cadamiga sheekhu mabuu sheegin labadaa shardi ko anlaa yakuuna musaqaran waa inaan la yarayn waa inaan la taskirin shardiga labaad labada shardi kulley kutubta ininku noqonayaan waa suuragal labada shardi sheegman ayuu sii waday wuxuu yidhi axaduhumaa labada shardi midkood kownuhu ay kown ismi faacil ismiga faacil ahaanshihiisa wey xaalan xaal u yahay aw istiqbaalan ama istiqbaalu yahay ama inu macna alxaal yahay ama macna alistiqbaal waa inu yahay maslafan waa shardiga koowaad mar haddii hadduu al wato ka waran dee mutlaqan ba u camal falaya iyada ama macna alxaal ha noqdo ama maadi ama macna mustaqbal laakin hadduuna al wadan ka waran hadduuna al wadan afar shardi baynu udhiganaa laba shardi waa cadami laba shardina waa wujuudi labada shardi wujuudiga waa maxay ko kownuhu xaalan oo mustaqbala macnalxaal ma macnalistiqbal waa inu yahay wathani ka labaadna ictimaadu isticmaadu ismi lfaacil ismiga faacil uskashada uskaniya weyn calaa nafyi nafyi bu uskanaya aw istifhaamin ama istifhaam bu uskanaya ama nafyi baa ka horeeya ama istifhaam baa ka horeysa ko soo laba maa aw mukhbarin canhu ama mid laga khabrayaa ka horeeya mid laga khabrayo ayaa ka horeya walow naasikh baa noqde aw mawsuufin ama mid la sifaynayo walow xaalba ha noqday ila waxa weeyaan xaaladu saaxibulxaalkay sii tilmaamaysa sii sifaynaysaa ma walow xaalaba ha noqday wa baasidu diraaayhi baasidu diraacayhi iyo wixii lamid ihi kaa'inun calaa xikaayati alxaali ya xaaladda ka warramideeda ayuu ku sugnaaday isagu qulnaa saasaan nidhi buuli sheekhu khilaafana mukhaalifiina xaalaan ku khilaafano lilkisaayi abu ali abu xamza ayaan ku khilaafina bui ali ibni xamza wa khabiirun banulihbin reer banulihbi waa kuwo xoogagaal ah kaainun cala taqdiimi wata'khiiri soo horumarin iyo dibdhigid ayuu ku sugnaaday kaasi wa taqdiiruhu taqdiirkiisu waxa weeye khabiirun khabiirun ka dhahiirin dhahiirin oo kale wey qulnaa saasaan nidhi buri sheekhu khilaafan i mukhaalifiina xaalan ku khilaafayno lilakfashi akfash baan ku khilaafaynaa buri wlmithaalu wlmithaalu wlmithaalu wey wlmithaalu ay wa amhilatu lmubaalagati weyba ka dhigan tahay soo saas ma qorayo miaal bu ku qora ma wlmihaalu mihaalki wey mihaalka muxuu ka wada bimaanaa amhilat mubaaliqiin wey asmaada camal fasha waa sida wlmihaal halka hore ku cadfan yahy marka wlmasdaru wey wasmulfaacili wey wlmihaalu wey amhilatu mubaalaqadii wey wa huwa mihaalku maa wasfi wey xuwila la wareejiyey lilmubaalaqati mubaalaqa darteed baa loo wareejiyey min faacilin sarta faacil baa laga wareejiyey mubaalaqada amhilatu mubaalaqa waxay hoo ku hoos jirtaa maxay ismigii faacil aw facaalin aw wlmithaalu mithaal weeyi wahwa mithaalku maa wasfi weeyi xuwila la wareejiyey lilmubaalagati mubaalaga darteed baa loo wareejiyey kuxeel dheeraasho min faacilin faacil baa laga wareejiyey wa iskuga qaban weydo ilaa facaalin soo ma sax min faacilin aw facaalin buu qoryaa mogta min faacilin faacil baa laga wareejiyey ilaa facaalin facaal baa loo wareejiyey amsilatu mubaalagaade aw facuulin ama facuul baa loo wareejiyey aw mifcaalin ama mifcaal baa loo wareejiyey bikatratin katra xaalad ay ku sugan yihin saddexdan saddexdan si fara badan baa loo isticmaala aw faciilin faciil baa loo wareejiyey aw facilin facilin baa loo wareejiyey biqilatin maca qilatin yari xaalad ay ku sugan yihin labadan dambe yow marka amhilatu mubaalaadu awsaan badan bay leedahay laakiin awsaanta waxa qiyaas ah shantan haddaan ku sheegay shantan saddexda hore bikatra isticmaalkoogu labada dambena biqilla wey so warkuma caddo naxw amal casla malabka miya fa ana sharaabun anu mid cabid badan bana shaarib baa laga soo wareejiyey sooma fa ana sharaab anu balka aad baan u kakabadaa bu leey aad baan u isticmaala aad baan u cabaa bu leey sharax annawcu thaaliu nooca saddexaad annawcu nooca nooca athaaliu ee saddexaad min alasmaai xaalada uu kamid yahay asmaada alcaamilati camal falaysa camal alficli ficilka camalkiisa ismulfaacil ismiga faacil weeyaan wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfi wafigaasoo addaalu ku tusinaya cala alfaacili kii wax sameeyey ku tusinaya weliba calaa sabiili dawaam ma ya se waa tajadud ya zaydun qaaimun markaan idhaahdo dee qaimsa wafi ma hadda ya wafiha ah, ad mar kasta taagan yahay may sa wiis waa xuduud weyan ala sabiil xuduud sifada mushabahada iyadoo calaa sabiili dawaam zaydun kariimin haddan idhahdo ka war de sifada deeqsinimada wuu ku sifeysanya ninkan waa sifa iyo dawaan bay tusisaa wahuwa ismiga faacil alwasfu waa wasfi wasfigaasoo adaalu tusinaya cala lfaacili faacil buu tusinaya wasfigaasoo aljaari ku soconaya calaa xarakaatin mudaarici mudaarica xarakadiisa ayuu ku soconaya wa sakanaati mudaarica sakanaadkiisu ku soconaya oo bimanaa mudaaric halkii u ka xarakaysnaa isna uu ka xarakaysan yahay halkuu ka reebanaan uu ka reeban yahay walow xarakadu in xarakadii oo kaleba noqon de wadalika tusaale ka daaribin daarib oo kale weeyaan wa mukrimin mukrim oo kale weeyaan iminka darib ismigiis muxuu ficilkiisa mudaaric saw yadribu myn yadrib xarafka waray muxuu harakaysan yahay ya fatxa soo labaadna sukuun xarafka saddexaadna kasro xarafka u dambeeyana waa maxalul icraabkii ma kolba su eegide bal u fiirso darib xarafka waray muxuu harakaysan yahay fatxo xarafka ku xigaana sukuun xarafka ku xigaana kasro xarafka dana waa maxalul icraabkiide markaa siduu xarageysan yahay bu xarageysan yahay halkuu ka reeban yahay bu ka reeban yahy waa shardi walaa yakluu ka marhnaan maayo ay huwa ismigii faacil ima an yakuuna inuu yahay bialay maqruunan mid lala xidhiidhiyey bialal mid lala xidhiidhiyey inuu yahay aw mujaradan ama inuu yahay mid laga qaawiyey minhaa ashi labada mid unbu noqon ima an yakuuna maqruunu al wa ima an yakuuna mujaradan min al labada midun wey ama maqruunu al buu noqon ama mujarad min al buu noqon wax kaloo dheeri ma jiro war kuma caddo haddaba fa in kaana haddii uu yahay maqruunan mid lala xidhiidhiyey bialal mid lala xidhiidhiye haddii uu yahay camila waa camal fali huwa ismiga faacil mutlaqan xaalow mid la sii daaye yahay u falaya wax shardiga loo xidhi maadiyan maadi kaana ahaaya huwa ismiga faacil bimacna maadi ahaaya aw xaalan ama xaalo ahaaya aw mustaqbalan ama macna mustaqbal ahaaya kuu doonaba ha noqda hadduu al wato sii daa waxba hau dhigin war kuma caddo taqulu waxaad dhahaysaa jaa waxa yimiday addaaribu kii garaacay zaydan zayd garaacay amsi shalay garaacay aldaaribu kii garaacay zaydin zayd garaacay alaana hadda garaacayey aldaaribu kii garaacayey zaydin zayd qadan berito garaaci doonay saddexda waa ka macnayn kartaa mar haddii uu al wato wadalika ay camaluhu mulaqan camal falkaa uu camal falayo si idlaaq oo sii daysan thaabitun waa mid sugan lianna al al asha oo haadihi tan ihi mawsuulatun mawsuulo wey ashan aldaarib ku jirtaa waa mawsuulo wey ya ashan lafteedaaba faacilabade daaribkana waa maxay waa siladii ashuu lahaabade ya wasfigiyuu noqon jiray silayuu noqon jiray waifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrab afcaali al sgna maalisaa ma odhan jirin de wasfiganaaba iyadoo waa siladii de mana wasfiganayn silo kale aw raadinba wa daaribun daaribna xaalun waa mid degay maxala daraba daraba booskeedii buu degay xilima in aradta lmudiya haddii macnalmaadi aad ula jeedid dee daraba booskeedii buu yaallaa aw yadribu ama yadribu booskeedii buu yaalaa in aradta haddii aad ula jeedid hayrahu ay hayr almaadi maadi haddii anaad ula jeedona xaal ama istiqbal had ula jeedidna yadribu booskeesi buu yaala haye waxbuu ku dareensiinayaa maogtahay walficlu ficilkuna yacmalu waa camal falaa fii jamiici lxaalaati xaalaadkiisao dhan waa camal falaa ama maadi ha ahaado oo macnalmaadi ha ahaado ama macnalxaala ha ahaado ama macnalmustaqbal ha ahaade dee ficilku sidiisa mana ku camal fal ma shardi baad udhig isaga <laughs> ya ma markuu maadi yahay buu camal falaa keliyad oran waa maya wey u soco fakada haddaba saasoo kale waxaa maa shay xal la degay booskiisa booskiisa wixii degaynaha waa lamide maadaama ficilkii bilaa shardi ku camal falay oo wax shardiya aanad u dhigin wixii booskiisii degayna lamid buu noqonaya marka al haddii ay gashay maxaynu odhanaynaa mutlaqan wax shardiga loo dhigaya ma jiro qaala mrulqays mrulqays wuxuu yidhi halkaa big midig ka ya xagga hoos mu inuu waxba idinka ma qorayo ya muxuu qoraya saadhaada wuxuu yidhi wallaahi laa yadhabu shaykhi baila xataa ubiira malikan wakaahila alqaatiliina almalika alxulaaxila khayra macaadin xaasaban wanaaila waa imruqaysa mogta aabihii baa la dilay aabihii ayay qudha ka jareen kadibna wuxuu leeyahy labadii qole ee aabahay dilay shaykhi wuxuu leeyahy dhiiggii aabahay buu leeyahy isagoo hadur o waxbala'aana tegi maayo ilaa aan baabiiyo maaliki iyo iyo kaahi ilaa aan baabiiyoon dabarjaraba ma tegayo buu yidhi alqaatiliina kuwaa soo dilay maaligaa iyo kaahi kaa soo dilay almelika boqorkii alxulaaxila ee sayidka geesigaa ahaa ya aabihi bu le sayid khayra macadin boqorkaasoo khayra macadin macadkii ugu khayrka badnaa ahaa xasaban xagga abtirsiinta wanaa-ilan iyo xagga waxbixidaba isaga iya ugu khayr badnaa bu ley ugu wanaagsanaa nin deeqsi aha buu leey kuwaasoo alqaatilina ahaaday kuwii dilay almalika boqorkii alxulaaxila ee sayidka geesiga aha saasuu noqonay marka alxulaaxila labada xa marka la akriyo bilaa dhibica ta hore waa la godaya alxulaaxila waa asayid shujaac waa ninka sayidka ee madaxdaa ee weliba geesiga raggunbuu gaarku yahay dumar laguma sifeeyo marka alxulaaxila wasfiga ayaa iskale rag unbaa iskale ficil laga keenayna ma jiro waana mufrad jamciisana waxaa lagu samaynaya xarakaduma la kala qaada soo iminka xulaaxilo maa xalaaxilo buu jamcina noqonaya xadaa yar baad kordhigaysaa halka ega xu aad ka tirin baad xaa odhanaysaa markaa jamc buu kaa noqonaya uu isbedelaya manihi soo warkuma caddo maxalushaahid kamaad garanaysaan alqatilina man ismi facilan ila waa jamacune mayna ism aacilahayn qaatiliinkani wuxuu ku camal falay faacilkiisi waa damiir mustatira wuxuu ku camal falay oo uu nasbiyey almalika ayuu nasbiyey almalika ayuu nasbiyey faacilkiisina waa iska hum weeyaan haye macnalmaadi bunayna tusiyey de alqaatiliina kuwaasoo alqaatiliina adag kuwii dilay mna macnalmaadi hayn macnalmaadi wey laakiin maxaa u dheer waa muxallaa bial al buu watahay alqaatilina dee al baa ku jirta haddii ayna al ku jiri lahayn dee mu asexeen waayo macnalmaadi buu kaa noqday de maadinimadii hadda laakin maxaa lahay de alb albaa jirta al haddii ay ku jirtana camila muطlaqan sawaan kaana maadiyan aw xaalan aw mustaqbala warkuma caddo marka intaasu daliilka wooda wain kaana haddii u yahay mujaradan mid laga qaawiya minhaa ashi fainamaa yacmalu waa uunoo camal fali bishardayn biwujuudi shardayni laba shardi helisteed buu ku camal falaya axaduhumaa labada shardi midkood an yakuna waa inu yahay huwa ismigii faacil bimacna alxaali xaal macnaheed waa inu yahay aw listiqbaal ama istiqbaal macnihi waa inu yahay laa bimacna lmudiyi maadi macnihi waa inaanu ahayn وhاaلفa waa ku khiلaafay بdalia arinka الkساaئي kساي baa ku khiلaafay وهiشhام هiشhاmna waa ku khiلaafay وبن مdاni مdna waa ku khiلaafay فأجاaزو culimadaasi way baneeyeen عmاalhu way عmaal اسmاlفاacili bay baneeyeen in kana hadii ya yahay بmعna اmaadi hadii uu yahay واstdlوu waxay u daliishadeen بqowlihi ilahay qowlkiisa tacaalى alla sareeye واlxaal baan rogroganay klbhum aygoogu baasidun mid fidinaayay uu ahaa diraacayihi labadiisa low ama dhundhun bilwasiidi banaanka iyo daarada kaasay udaliishanaya waay basiton waxay yidhahdeen waa macnalmaadi bay yidhahdeen dee waa fidiyey sooma ha ahaatee ya dee w camal fele bay yidhahdeen diraaciy wuxuu haystaa mafcuul buu haystaa diraac bele la tatniyeeyey sooma mafcuulin waa haystaa bay yidhahdeen wa ujiiba waxaa loogu jawaabay biana dalika kaasi kaainun ama thaabitun wuxuu ku sugnaaday calaa iraadati xikaayati alxaali xaaladii ka waramideeda ulajeedadeeda xaaladii ay ku sugnaayeen baa laga xikaayoonaya o laga warramaya oo maxaa igu daliila alaa tara war miyaanad arkayn ana almudaarica mudaaric yasixu inuu asaxayo wuquucuhu dhicitaankiisa hunaa halkan u dhaho halka basid uu yaallo ficil mudaaric baa degi karaba taquulu waxaabaad odhanaysaa wakalbuhum aygoogu yabsudu waa fidinayey diraacayhi labadiisa low ama labadiisa dhundhun buu fidinayy ficil mudaaric baaba degi kara wayadullu waxaa kaloo ina tusinaya calaa iraadati xikaayati alxaali xikaayatulxaal in loola jeedo waxaa ina tusinaya ana aljumlata jumladu xaaliyatun xaaliye wey jumlada ka horaysa ee wakalbuhum waaba xaaliyaba de walwaagu wowdu waawul xaali wey iyo wa qawluhu iyo wa qawluhu bayna tusinaya qowlka ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wanuqalibuhum uu yidhi eeg wanuqalibuhum waanu gedgediyeynay buu yidhi ilaahay yaqul ilaahay ma odhan waqalabnaahum waanu gedgedinay ma odhan marka hadda maxaa loo jeeda xikaayatulaal baa loo jeeda de xikaayatulaal baa loo jeeda saxiix walala marka xaalanimaa la soo geliya soo ya ee maadinimadiini idinku waa laga baxayba oo dhowr arimood baa lagaga baxay mid waa mid e horta jumladan ka horeysa wakalbuhum wog waa waabulxaaliya jumladan waa xaaliya waa ta labaad waxaa ka horeeya ficil mudaaric oo wa nuqalibuhum a ah. waqallabnaahum baa laodhan laha hadii kale waa ta saddexaad e booskaasi waxba degi kara ficil mudaaric dee meel maadi mudaaric muu degi laha muu degeen de marka xikaayatul xaal baa loo jeeda saa darteed buu camal filay bay leeyihin kuwan kale waa mayane maadinimadiisaasaa lagu daynaya markaan ku macnin aniga ku idhiba wakalbuhum walaal kalbuhum aygoogu baasidun mid fidinayey buu ahaa mid fidinayey diraacayihi labadiisa dhundhumbilus mid fidiyey ma mid fidinayana ma mid fidinayey waa xikaayatulaal balan saxiix walala walam yaqul ilaahay ma odhan waqalabnaahum waanu gedgedinay ilaahay mu odhan ashardu thani shardiga labaad an yactamida waa inuu cuskado calaa nafyi nafyi waa inuu ictimaado aw istifaamin ama istifhaam waa inuu ictimaado aw mukhbarin canhu ama mid laga khabrayo walaw kaana mansuqa walaw kaana mansuqan maxaa ku soo gudagelaya de wixii la nawaasiqda ay gashay ma garanaysaan waa soo gudagelaya culimo aw mawsuufin ama mid la sifaynayo aw mawsuufin ama mid la sifaynayo minhu saaxibulxaali liana alxaala wasfu fi lmacna lisaaxibiha wataxaajiyada xagga hoose kaa tiri mithaalu nafyi hadab nafyiga tisaaluhiisu qawluhu weeye khaliilaya maa waafin bicahdiya antuma idaa lam takuna lii calama nuqaaicu khaliilaya ya khaliilaya halkan ku soo marnay ya ya intan kuso marnay halkan kuso marnay ya malxuan kuso marnay kawaakifkan kuso marnay mubtadiye khabran kuso marnay waa waصf marfu waa alwaصf اlmuktafi bimarfuuci munan halkaa kuma inaan soo marin ya halkaasaan kusoo marnay waay khaliilaya ya khaliilaya labadaydii saaxiibo mawaafin kuma oofinaya ma ihidin biahdiya balantayda antuma labadiinano idaa lam takuna li calaa man uqaaicu haddii aydaan iigu sugnaanayn cid aan goynayo daan bar barjoogsanayn odaan igu kaalmaynayn de waxba ima tiidin bu leey ya maxalushaahidkana maad garanaysaan waafin ba ismu faacila moogtahay ictimaad buu haystaa ya antumadaasi waa maxay wa faacilun sad masad alkhabar meelay odhan jireen de de xagga oran kusoo bastinay intane marka maalusheedka maanta laga socdo maad garanaysaan fa antuma antuma faacilun faacil wey biwaafin waafin bay faacil u tahay liictimaadihi waafin uskashadiisa calaa nafyi nafyi bu ictimaad muxuu uskaday ma de oo nafyiy uskaday sidaa darteed wuu camal falay de an yactimida calaa nafyin minen ilaa al kuma jirto eeg waafin maal baa ku jirta labada shardi marka bimacnalxaal iyo inuu istifhaam uskado ama nafyi uskado muxuu uskaday dee nafyi bu uskaday iyo wa mithaalulistifhaami istifhaamta tusaalaheeduna qawluhu wey qawluhu ay qawlu shaaciri shaacirka qowlkiisi weeyaan uu yidhi qawmu salma amna wawdanan in yadcanuu facajiibun cayshu man qatanaa tan lafteeda maxaynu kusoo qaadanuun mubtadi khawaaba lamid ba kuxitebade aqatinun miya aqatinun kuwa nagaanaya miya qawmu salma salma reetolkeed halkaas un guri ka gala halkaas isku fiicnaayen wuxuu yidhi aqatinun kuwa nagaanaya miya qawmu salma salma qoomkeegi may nagi amna wow mise waxay niyoodeen lacnan war ma geedimay way guurayaanba in yadcanuu hadday guuraan buu yidhi fa cajiibun cayshu manqatana dabadeed cidda halkan kusii sugnaata ayaaba la yaab noloshooda waa loo yaabaa buu yidhi waa loo yaabaa maxalushaahidkeena ka qaatade maxalushaahidkeena maad garanaysaan ma maxay maxalushaahidku qaaintaa weeyaan qaainuntaa weeyaan maxay u haysataa eh, faacilkii mubtada hadday ka dhigatay faacil sadma sadal khabr o aqoon munta weeyaan muxuuna ictimaaday mial timaadihi ay miaal timaadi ismi aacil ile damiirku halkaasu noqon ismiga faacilskashadiisa tusaalaheeda cala lmuqbari canhu cuskadaana qowluhu tacaala weeyi ina allaha ilaahay baaligun amrahu qiraadaasaa loo jeeda muxuu ku qoraya baaligu amriiba maba keenaya miya may taa hore ma qorin ma gebiga waad soo dhaartasha muxuu qoray marka muxuu xarigey baaliqun ma laba gode laba god ah, amrigana ha waa saa weyan idinkana baaliqu amrihi kayradaa looma jeedo marka baaliqun amrahuda weyan taasaa loo jeeda in allaha ilaahay baaliqun mid gaadhay weeye amrahudaasaa loo jeeda markaa baaliq iminka muxuu ictimaaday maxaa ka horeeya mid mukhbaru canyo laga khabraya mubir anhugaa laga abraya walow kaana mansuan waana kulaade imika waa mansuuq de inimayna gelin inaa gashay de haddana amrahu wa kaa nasbiye de muxuu ku nasbiyey muxuu haystaa muxuu ictimaaday ila alma jirte eh, mubir anhu baa ka horeeya de mubir anhu baa ka horeeya walow kaana mansuuan halkuu jiraa mubtadihu aan khabarka u raadinay haday tirado wa khatar mota walow kaana mansuuqan baan we markaa inada khabarkeygi buu noqonaya isaguna baaligna de wa mithaalu ictimaadi cuskashadiisa tusaalega cala lmawsuufi cuskadana qawlkaaga weey uu yidhi marartu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray rajulka oo daaribin garaacaya huwa rajulku zaydin zayd garaacaya imika was ka garanaysan soo ma mawsuufku waa kee rajul a soo ma daarib ba ismi faacil alma wata haddana sawka zayda nasbiyey ictimaad bu haystaa oo maxaa ka horeeya mawsuufa jira meesha wa qawlu shaaciri shaacirka qawlkiisa weeyi wa qawli shaaciri iyo shaacirka qawlkiisa weeyi inii xalaftu biraaficiina inii xalaftu biraaficiina akufahum bayna alxatiimi wa bayna xawday zamzami waa baxrulkaamil inii xalaftu biraaficiina akufahum bayna alxatiimi wa bayna xawday zamzami inii anigu bu yihi xalaftu waan dhaartay biraaficiina ay biqowmin ama birijaalin rag baan ku dhaartay raggaasoo raaficiina kor u qaadaya akufahum gacmahooga bayna alxatiimi xijirka iyo wa bayna xawday zamzami zamzam labadiisa dar dhexdooda kuwo gacmaha kor u ku dhaartay wy de ma banaan ilah waxaan in lagu dhaartay ma xadikaad ku ka socda maad garanaysa inii anigu xalaftu waan dhaartay buu yidhi biqawmin baan ku dhaartay ama birijaalin baan ku dhaartay raggaasoo raaficiino kor u qaadaya akufahum gacmahooga bayna alxatiimi xajarka dhagaxa iyo wa bayna xawday zamzami zamzam labadeeda dar dhexdooda halkaa ragama goor u taagayan ku dhaartuu leey maxalushaadkana ka qaato waa maxay akufahum yaa nasbiyey raafic oo ismu faacil arda ila waa jamacune oo muxuu wasfi haystaa wuu go-anya mawsuufkii dhade ha joogo ama yuu joogin shardi ma hadda eega marartu birajulin daaribin wuu jooga mawsuufkii ma wa waxaan soo qadaraya maxay biqawmin ama birijaalin sooma soo qadarayo mawsuufki waa waxa goan an weyaan marka kaa go marka bu markaa haystaade markaa saa darteed waa ka ku camal falay he dee nasbiye sheekhow haynagu celcelin marka ay biqowmi raaficiina waa kan kusoo qadarayba wadahaba akhbashu akhbash wuxuu ku tegey ilaa anahu shaniye yacmalu inuu camal falayo ilaa anahu ilaa anahu yaanu celiya ismigii facildhade ilaa anahu ismiga facil yacmalu inuu camal falayo wain lam yactamid oo low lam yactamid yaanu uskan calaa shayin shay shaygo min dalika madkuurka ka mida muxuu soo sheegay an yactamida calaa nafyin wa an yactamida calaa istifhaamin wa an yactamida le calaa mawsuufin wa an yactamida le calaa mukhbirin canhu soo ma afartaa mid kamid a yaanu cuskaninbe waba iska camal falaya bu hi akhbashe moogta waba iska camal falaya oo maxaa u daliila wastadalla biqawlihi shaacirka qowlkiisu u daliishaday khabiru banu lihbiin falaa takum lkiyaan maqaalata lihbiin ida tayru maratiib nimankaasi waa niman khubaraha buu leeyay waxay kuu tilmaamaan ya iska ilaal bu yidhi ha odhan been hamoodin buu yidhi wuxuu yidhi khabiirun kuwa xoogogaala wey banu lihbin nimanka reer banu lihib waa rag khubaraha buu yidhi falaa takun iyo ha ahaanin mulqiyan nin reer lihbin noo nisbeeye odhaahu ku yidhi haska tuurin bu yidhi idaa marad markay marto bu yidhi shimbirtu marad ay marto shimbirta halkaa duulasa waxaas samaynaysa hadday dhahdaan bu yidhi waa de ka sheekeynaya garan <laughs> ya raggaasi waa khubalo waxa way ku talaah tageene iska ilaali bu leeya been ka moodin maxalushaadikan inagu ka qaadanana khabiirun rag xoogagaala weeyi bu yihi benulihim nimanka reer benulihim waa rag khubara falaa takuwa ha ahaani eega mulqiyan waa maxay waa ismu facaliyada lafteedu haye maqaalata maxay u haysataa ya mafcuulba u haysataa maqaalata mina mafcuul mafcuulba u haysataa lihbiyin waa mudaaf ileyh idaadaasi ficilkiisa kaa damba mufasir buu noqonaya ida ayru ila ida iyo iskuma xigi karaan iyo ism iskuma sama shaqa ficil baa udhexeeya kaa damba fasiraya maxalu shaahidkeenu laakiin u fiirsada khabiirun banu lihbin eega khabiirkani waa maxay waa ismi faacil soo ma ma itimaad bu haysta ya itimaad ma haysto haye maadaamuna itimaad una haysan haddana banulihmin banudan waa maxay waa min mulxaqaati jamci mudakr asalim faacilnimo u haystaa faacilnimo ayuu khabiirkani u haystaa cinda man cinda afashlade akfash ah, wuxuu leeyahay ismiga faacil iyadoo inu waxbaba ka hormarin bu iska camal falaya bu leya de war war kuma caddo eega u fiirso khabiiru mayna isfaacilayn banuudan mayna mulxaqaad jimcudka risaalimayn markaa khabiir ba camal falay bu leeyahay oo banuudan faacilnimo u haysta wax shardigina looma dhigayo siida maxaa shardi kudaba dhigay saasuu leeyahy jamaahiirtan xaggan ay ka soo laabto waxay dhahdaan mayane hadduu al wato mutlaqan ha camal falo hadduu al wadan waayana kownuhu xaalan wa kownuhu istiqbaalan waan yactamida le calaa nafyin aw istifhaamin aw mukhbarin canhu aw mawsuufin intii mid lama hayo intaasa shirdi bay yidhahdeen haddaba jamaahiirtii waxay idhahdeen taqdiim iyo takhir baa halkan ku jira taqdiim iyo takhir wax la dhaha baa ku jira oo taqdiim iyo takhirku waa maxay taqdiim iyo takhiirku waxa weeyaan khabiirun tani waa khabar muqadama banuudana waa mubtade muahara banuudana waa mubtade muahara marka khabiirun waa maxay waa khabar soo taqadumay banudna waa mubtade muahara ansaaru akfash baa soo booda waxay idhahdeen oo ma taasaad la timaadeen ha oo saydikii nagu odhan jiray waxaa shardiya mutaabaqu mubtadiya khabarka sawta banu jamca ila waa min mulaqaat jamcu dakarsalim khabirna sawta mufrada tan xaggeed ka maraysaa jamaahiirta halkaasa usoo booda waxay dhahdeen oo ficiil maydaan aqoon he khabir waa faciile yuطlaqu cala lmufradi wاljamci wاlmuhana cala xaqi qawlihi tacala wاlmalaaikatu bacda dalika mahir halkaasi mariyen marka intaasa la isku haystaa marka intaas soo wada misle baan inta <laughs> mise adayg baa ku jira eeg akfash wuxuu leeyahay khabiirun ba ismi faacila bilaa shardi bay ku camal falaysaa banuu iyadaa faacil u haysata jamaahiir bay idhi mayane hadduu al wato mutlaqan wuu camal falaa hadduu al wadan waayo shuruud baa loo dhigay shuruuddaasaa shardiga in loo dhigo waayo maxaad haysiin bu yidhi soo ma taqdiim iyo taakhiir baanu haynaa bay yidhahdeen jamaahiirtu oo khabiirna waa mubtad oo khabar soo taqadumay banuudina waa mubtada muakhara haddana ansaaru akfash baa yimid oo waxay idhahdeen oo mutaabaqa me ila banu waa jamac maanta soo ma khabiirna waa mufrad soo ma dee mutaabaqadii xaggee martay waayo mubtadiya khabarka u dhexan jirtay jamaahiirtii baa haddana jawaab soo celiyo waxay idhahdeen khabiir waa faciil oo yudlaq cala almufradi waljamci wlmusana baa lagu idlaaqa calaa xaddi qawlihi tacala wlmalaaikatu bacda dalika dhahir wlmalaaika waa jamcu tagsiir soo ma ya haye dhahirna waa mufrad soo ma de mutaabaqadii xagee taada marka lafdigan faciil ah mufradna wuu ku dhaca jamcna wuu ku dhaca musanana wuu ku dhacaa qaarkood baa yidhi mana dhahiir calaa xaddi lmasder bay ku timid oo faciila ah. masderkana mubtadana waa eh, mufradna waa lagaga khabraa jamacna waa lagaga khabraa musanana waa lagaga khabraa bay dhaheen taana waad odhan kartaa intaas soo wadaa adag maa marka wuxuu yidhi wadalika istidlaalkaasi thaabitun waa mid sugan لأنa bنو lhbi فاacil فاacil weeyaan bkhabيr khabيr bفاacil tahay maca ana khabيr khabيr lam yctamid isagoon waxba uskan وujiba waxa loogu jawaabay بأn naxmilahu inaan ku xambaarno calى تqdiimi soo hormarin iyo وتakhيiri dibdhigid fabنو lhbin mubtadan weeyi وkhabيruna khabrhu weeyi waruda waxa lagu radiyey jamaahiirtii weeye بأnahu بأnahu shaniye laa yukbaru lagagama khabro bilmfradi mfradka can ljamci lagagama khabro waujiba waxa loogu jawaabay iyaga wata waa jamaahiirtiy بأna faciila faciil qad yustacmalu ljamacati jamacana waa loo isticmaala fahwa fahwa faciil ka qawlihi tacaala kainun ka qawlihi tacaala qowlka ilahi o kale ayuu ahaaday wlmalaaikatu malaaigtu bacda dalika intaa dabadeed dhahirun kuwa kaalmaynaya weeye markaa malaaig iyadoo jamaca ayaa dhahir lagaga khabray waa ficilku kasaado loo ilaado annawcu nooca nooca araabic afraad min alasmaai xaalada uu kamid yahay alatii asmaadaasoo tacmalu camal camal ficli camal falas amhilatu mubaalagati weeyi amhilatu mubaalagaha kii afraada weeyi amhiladaasi khamsatu shan weeyaan facaalun weeyi wa facuulun weeyi wa mifcaalun weeyi wa faciilun weeyi wa facilun weeyi sarfigii kumaynaan arag xadiiqadan ku gaari doonaa insha allah anawc raabic min alasmaai alatii tacmalu camal ficli amilatu mubaalagati wey wahiya amiladaasi hamsatun waa shan wey waa sida qiyaaska shanaade saan kuu shan weeyaan facaalun weyi wa facuulun weyi wa mifcaalun weyi wa faciilun weyi wa facilun weyi qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi akha lxarbi labasan ilayha jilaalaha walaysa biwallajin khawaali fi aqala faintaku faatadka samaau fainanii barfaca maa xawlay min alardi adwala akhalxarbi labasan ilayhaa jilaalaha walaysa biwallajin khawaali fiiha qalab wuxuu leeyahay haddii samada aad gaari kari weyday ya dhulka hareerihiisa anaa ugu dheer bu intan dhulka hareerihiisa waxa iga dheer ma jiri bu wixii doonaa ku yaallay intaana ugu dheer bu yidhi ya akhal xarbi xaalada u yahay bu yidhi dagaalka walaalkii labaasan xaaladu aw yahay buu mid u xidhasho badan ilayha ay liajliha xarbada iyo dagaalka darteed jilaalaha qalabkeeda walaysa mana aha buu yihi huwa isagu waa iltifaat dhinac kale u tagay haddana walaysa mana aha buu yihi biwallaaji lkhawaalifi taandhooyinka mid gelid badan acqalo oo bawda ka naxle waaye akhal xarbi xaalada uu yahay dagaalka walaalkeed labaasan xaalada u yahay mid xidhasho badan ilayha ay liajlihaa xarbadaa darteed jilaalaha qalabkeeda wa duruucda loo xidho dagaalka de walaysa mana aha buu yihi huwa isagu biwallaaji lkhawaalifi taandhooyinka mid gelid badan maaha aha ma aha mid bawdya ka naxle acqalku waa maxay ya acalku waa ruuxa kolkay umur kusoo darido intan de lugaha ka gerir ma gergergergergeryada mid bawdiya ka naxla ma bule waa nin waa nin dhiibsano hawlahaasi maba damqaan bu leya isaga nin dhaqdhaqaaqa maaha bu leeya <laughs> waaya maxalushaahidku waa maxay maxalushaahidku waxa weeyaan waa labasan ilayha jilaalaha labasan mid xidhasho badan oo labas wuxuu ku camal siiyey jilaalaha ayaa mafcuul haysta jilaalaha ile waa mafcuule ya de labas ka haysta labas facaal maran amsilatun waa laga wey oo muxuu ictimaad haystaa de waa xaalo mawsuufka mn xaalku soo geli waa nig kulahaa mawsuufka xaalada lafteeda soo gulagelay kaas u haysta walaysa biwalaaji khawaalif baad garanaysaa maleto layse ismigeed waa iska huwa khabarkeyga ba baa la gelin jiray alaysa allahu bikaafin cabda acqalana waa khabar labaad waa khabarun bacda khabar wa akhbaruu bitnaini aw biakara can waaxidin kam salaatu shucara waka maalusheedkina waad fahanteen bay la tahay waqaala laakharu kii kalena wuxuu yidhi baruubun binasli sayfi suuqa simaaniha idaa caadimu zadan fa inaka caaqiru daruubun eeanta adigu daruubun mid ku dhufasho badan baa tahay bu ihi binasli sayfi seefta afkeega suuqa simaaniha geela tashilis shanshadiisa ayaad ku dhufasho badan tahay bu ihi idaa cadimu markay waayaan waabad ashaa bu ad aakir waad boqnugeys waad ashaaba kawbaad ugasisa waad u lawdaaba halagu qadeeye daruubun ay anta adigu daruubun mid ku dhufasho badan baa tahay binasli sayfi seefta afkeega suuqa simaanihaa geela tiisha shilis shanshadeeda ayaad ku dhufasho badan tahay buui idaa cadimu markay waayaan zaadan sahay markay waayaanna fa inaka caaqiru adu waabad boqnugeysaa waad uqashaa bui maxalushaadka ka qaata maxalushaadku waa maxay maxalshaadku waxa weeyaan daruubun facuul mn muna facuulayn suuqa simaani ayaa nasbiyey daruub baa nasbiyey oo muxuu ictimaaday faacilkunbu lamid noqon ismigii faacil xaggaas laga so wareejiyey muxuu ictimaaday dee sooniga soo qadariya mubtade anta maana mubtade soo qadarin ya mukhbaru canhu muna ictimaadin mid laga khabriya muna ictimaadi ama maxduufa noqode ama ha joogide ama mauufa ma noqdo ama hajo wa qaaluu waxay yidhahdeen inahu isagu laminxaarun mid gawricid badan weeyi bawaika geela tiisa shilis bawaik waa hasha shilis baa la dhaha oo jamcu baikatin inahu isagu laminxaarun mid gawricid badan weeyaan bawaikaha geela tiisa shilis ayuu aada u gawraca haye bawaik waa mafcuulayaa nasbistay minxaar baa nasbisay oo me muxuu haystaa muqbaru canhu bu haystaa walow kaana mansuukan walow inahu hada ismigiid ma lahayn walow kaana mansuukan wallaahu ilaahay samiicun alla maqal badan weey ducaaa mid baryadii ayuu ilaahay aqbala dacaahu ilaahay barya ruuxa ilaahay barya ilahay baryada waa ka aqbala ilahay waa ka ajiiba ilahay waa ka ajiiba tana ducaadaasi samiicaasa nasbiyey wa qaala shaaciru wuxuu yidhi ninkii shaacirkee gabayaag ahaa wuxuu yidhi ataanii anahum maziquuna cirdi jixaashurkiir malayni lahaa fadiiduu ataani waxay soo gaadhay buu yidhi anahum maziquuna kuwa jarjarid badan inay yihiin cirdi sharaftayda cirdiga waa halkan ruuxa ay ka haleesho ammaantu ama ama madxigu ama ceebta ama dhaleecayntu jixaashulkirmalayni hum iyagu buu yihi jixaashulkirmalayni meesha kirmalayn la idhahdo dameeradeedii yaryaraa wey lahaa xaalada ay u sugnaadeen dameeradaha yaryar fadiidu sawdayn <laughs> mdi ya jixaash ba qurbaxa yara naqane dameerku dhalay baa la dhada jixaash ba la dhada ataani waxay soo gaadhay bu yidhi annahum ayagu maziuuna kuwa jarjaraya inay yihiin mai maiun ah, ficilki wey ila waa la jamciyuune maziuuna kuwa jarjaraya inay yihiin cirti sharaftayda jixaashulkirmalayni ay hum iyagu jixaashulkirmalayni meesha kirmalayn la idhaahdo qurbacyadeedii yaryaraa dameeraheedii yaryaraa wey laha xaalo ay usugnaadeen fadiidu sawd xaalada ay usugnaadeen bu sawdaynayaan dee maaadkuydiian maha ya maziuunada weeyaan maxay ictimaaday anahum walow kaana le mansuka wa akaru hamsati shanta inta ugu badan isticmaalan xagga isticmaalka athalaatatu waa saddexda alwal ee hore saddexda u horeeya ayaa xagga isticmaalka ugu badan facaalka udhe facuul iyo mifcaal saddexdaasa ugu badan xagga isticmaalka luqa alcarabiya wa aqaluhaa alaatan inta ugu yar isticmaalan xagga isticmaalka khamsada baan ujeedaa alakhiiraani waa labada u dambeeyo oo waa faciil iyo ficil baa u yar agga isticmaal ahaan xagga isticmaal ahaan wa kulluhaa amhiladan dhammaanteed taqtadii waxay keensanaysaa takraara alficli ficilka celcelintiisa ayay keensanaysaa falaa yuqaalu lo odhan maayo daraabun daraab lo odhan maayo liman ruux lagu odhan maayo daraba garaacay huwa ruuxu maratan hal mar garaacay maradaasoo waaxidatan keliya wakada albaaqi inta soo hadhayna lamid inta soo hadhayna waa sidaasi oo kale ruux markani wax ku dhuftay dee daraab odhan maysid waa inuu soo noqdo darbigu ya darbigu he waa inuu soo noqnoqdo wahiya amiladu fi tafsiili xagga kala dhigdhigida wlshtiraad iyo xagga shardinta kasmi faacili lato sawaan xaala ay tahay mid la siman ismiga faacil bay lamid tahay haye inuu maqruunu al yahay shardi mulahayn sooma lamid hadduu maqruunu al noqoto sifadii mushabaadi shardi haw dhigin haye mujarad min al hadday noqotona ictimaadkiiaan soo tirinn o dhan abyaadtan ku saabsana waa inu iyaduna hesho wicmaaluhaa camal siinteedu qowlu sibaweyhi sibaweyhi qowlkiisa weyi iyo asxaabii siibaweyhi asxaabtiisa waxujatum xujadoodu fii dalika icmaalkaayo haysta asamaacu maqalka weeyi walxamlu iyo ku xambaarid weeyi calaa asliha asalkeeda lagu ambaaray asalkeedi ba lagu ambaarso asalkeedi mu amal falin de yadnaha amal fasho ila asalki ba amal falin asalkeedi waa maay ismigii faacil ismigii faacil sooma halkee laga soo wareeji muna ku lahayn wal amhilatu mubalaqatu maa xuwila min faacilin ilaa facaalin soo saa kuma odhan de faacil muna faacil muna ismu facilan ismu faacil ba laga so wareejiya marka iyada wahwa asalku dhe ismulfaacil isagoo kuu sheegayba waa ismigii faacil liannahaa amhiladan muxawalatun waxaa laga soo wareejiyey canhu ay can ismi lfaacili baa laga soo wareejiyey liqasdi lmubaalagati ku xeeldheerasho ula jeedadeed baana loo soo wareejiyey walam yujizi lkuufiyuuna kuufiyiintu may banayn icmaala shayn shay camal siintii may banayn oo minhaa amhilada ka mid a limukhaalafatihaa khilaafitaankeega ay khilaaftay liawsaani lmudaarici mudaarica awsaantiisi way khilaaftay walimacnaahu macnihiisiina way khilaaftay kuufiyiintu waxay idhahdeen sheekhow amhilatun waalaqa waxba haynaga camal siinina oo sababtu a sababtu waa ya ismiga faacil maxaanu nidhi yajri calaa xarakaati lmudaarici wasakanaati ban soma iyadu kumay dureersan ba iyadu he kumay dureersan maadaama iyadu ayna ku dureersan ya de inaga daa ba horta xarakaadki kamay waafiqin be waa ta labaade macnina kamay waafiqin oo dee ficilku inama tusiya takraar ma takraar buu ku tusinaya haddaan eega yadrib ugu garaacay yadrib ugu garaacay haddaan idhaamo yadrib ugu gargargaraacayaaba maad ororan karta maad ka macnayn karta may wey soo ma lakin iyado de waa loo dejiyeyba waa maay maxaa loo dejiyey yada ya takraar ficil de yada ficilku inu soo noqnoda loo dejiyey tikraar haddama iska le takraar waaya sidaa darteed iyada ma camal siin bu iska daayay wamanacuu mm, waxamalu waay ku midbaa su-aal baa daba imanaysa oo waayahe ismigan ka dambeeyo ee la nasbiyey maxaa lagu nasbinaya marka dawe ila ismigan ka dambeyo la nasbiyey maha iyadana waxaa tirahdeen amiliyadii maba camal falasa maha de ismigan meesha gala so banaan ku dhici maayo tiina way ka jawaabeen waxamalu waxay ku xambaareen nasbal ismi ismiga nasbiisa waxay ku xambaareen alladii ismiga bacdaha iyada ka dambeeya calaa taqdiiri ficlin bay ku xambaareen ficil baa lasoo qadaraya bay dhahdeen sheekhow meeshan waxaa la keenaya bay dhahdeen maxay ficil hala keena yidhahdeen ya iyadu maba camal fali kartee ficil hala keena bay yidhahdeen warkuma caddo wamanacuu waxaa kaloo ay diideen taqdiimahu macmuulka soo hormarkiisa calayhi amsilada u ka soo hormaro macmuulkuna ogowba waxay yidhahdeen ma soo hormari ma soo hormari kara bay yidhahdeen wayaridu waxaa ku soo arooraya calayhim ayaga waxa bushi ugu soo arooraya qowlulcarabi carabta qowlkooga ay yidhahdeen amalcasala malabka miya fa ana sharaabun anu mid cabid badan baanahay taasaa ku soo arooreysa oo se ugu soo arooreysa casal waa mafcuul yo mafcuul u haysta sharaab baa u haysta waana muqadamun calayhi oo laga soo hormariye wamanacuu taqdiimahu calayha iyo way diidan waana laga soo hormariye ka labaad mawdican oo kale ficil in la qadaraa suuragalba maahaba ficil in lasoo qadaray suuragalba maahaba ila waxay yidhahdeen ficila lasoo qadara maaha ficil lamama soo qadari karo waayo liannahu laa yufsalu bayna amaa amaa iyo facda laguma kala faslin karo laguma kala fasliyo bijumlatin ficliyatin hayri shardiya jumlo ficliya oo shardiye aan ahayn laguma kala faslin karo iyaguna waxay leeyihin ficilun ha lasoo qadaro to kolkaas ma suuragalba hawlaaso dhan maadaama idinku soo aroorayo kuufiyiina iska qaata ra'yiga basriyiino dee way camal fasha amtiladani sidii asalkoogiiba u camal falay oo ismi faacili iyaguna u camal fale walam yujis may banayn bacdulbasriyiina basriyiinta barhkoodna iyagii laftoodii ba soo rogaal celiye mogtahay basriyiintii walam yujis basriyiina walam yujis may banayn dhe bacdulbasriyiina basriyiinta barhkood icmaala faciilin wa facilin maadaamay qilo ahaayeen ila shantii waynu qaybna maaha wax kasre isticmaalkoogu yahay iyo wax qilo uu yahay saddexda hore kasru ahaa labada dambe facil iyo facilna qilu ahaa soo ma waajaasa aljarmiyu jarmi wuxuu baneeyey oo iyaga kamid ihi icmaala facilin facil camal siintiisuu baneeyey duuna faciilin faciil ka sokow liannahu facil calaa wasni lficli ficil buu la wasan yahay buui maadaamaad ku diidayseen bu yihi awsaantani ficilkii la wasan maaho maba leeka dee la xarakaad iyo sakraad maa ya tan an waa idin hayaa bui iyadoo la wasana maadaamay la wasan noqotay oy leekaatay de ha camal fala bui ficil oo muxuu la wasan yahay calime iyo fahima facil calime iyo fahima muna la wasan ahayn ya kuwaas lama masder noqday sooma maadaama kuwa ula masder noqday wuu camal falayaa bay idhaahdeen wuu camal falaya bay aduu khulaasadu waa maxay way camal falaysa asmaadan xagga camalfalkana maxaad u fiirinaysaa un shuruudda ismilka faacil udhigtay alkhamisu ka shanaad ismulmafcuuli weey wa ismulmafcuuli weey wadalika tusaale ka madruubin iyo mukramin weey madruub mid la garaacay wa mukramin iyo mid la karaameeyey waaya madruub iyo mukramna dee tusaalayaasha waad garanaysaa madruub muxuu ka yimid hulai mukramna muxuu ka yimid hayru hulai maynantaasuna inte intaas wy way yacmal waa camal falaya ay huwa ismigii faacil ay huwa ismigii mafcuul camala ficlihi ficilkiisa camalkiisao kale u camal falaya ficilkeede ficilka almabniyi limajhuulidade ile ficil musamaa lagamaba keene ficilka majhuulka loo binayy wa huwa ismigii mafcuul kasmil faacili lato ismigii faacil sheekho buu lamid yahay xaguu kala mid yahay fi tafsiili walshtiraai xagga tafsiilka iyo agga ishtiraaka ayuu kala mid yahay ismigii faacil halkaasa lagugu soo dhameeyu kuleeyay sharax annawcu nooca nooca alkhamisu ee shanaad min alasmaai xaalad u kamid yahay allatii asmaadaasoo tacmalu camal falas camal ficli ismulmafcuuli weeyi wadalika tusaale ka madruubin iyo mukramin weeyi wahwa ismigii mafcuul kasmilfaacili lato fii ma dakarna waxaynu soo sheegnay taqulu waxaad odhanaysaa jaaa waxa yimiday almadruubu kii la garaacay adduuhu addoonkiisa la garaacay almadrub shardi maad udhigi riyaal uma dhigaysi waayo maqruun ale muna maqruun alayn waa maqruun al wey riyaalku hawshardin iska soco jaa waxa yimid almadrubu kii la garaacay cabduhu addoonkiisa la garaacay fatarfacu waad rafcinaysaa alcabda baad rafcinaysaa bimadlubin baad ku rafcinaysaa calaa anahu cabdiga ahaanshihiisa qaa'imun mid taagan uu yahay maqaama faacilihi faacilkiisa booskiisa ah, maqaama naaibi faacilihi inu idhaaba ahayd kamaa taqulu sida wax saad muqreba kamaa taqulu sidaad u odhanaysid jaa waxa yimid alladii duriba la garaacay cabduhu addoonkiisa hadda cabdi ma naay facil baan soo faacil waa naay facil walaa yakhtasu gaar kuma aha ismigaa mafcuule lala xidhiiriye asha bizamanin zaman gaar kuma aha bicaynihi zamanka cayntiisa iyo laf ahaantiisa muxuu ugu noqon waaye lictimaadihi ismiga mafcuul cuskashadiisa cala alifi walaami alif iyo lam bu cuskade alif iyo lam bu cuskade soo ma ficilkuna sidiisu u camal falaa wax shardiya looma dhiga soo ma kana waa la mid fakadalika maa xalla maxalow si ismiga mafacil kaga soo jawaabay wa taqulu waxaad odhanaysaa zaydun zayd madruubun mid la garaacayo weyi cabduhu addoonkiisa mid la garaacayo wey hadda muxuu ictimaadaysaa laaluma wate mukhbaru can war rag culumay noqdeene ma sha alla fatumiluhu fatumilu waad camal siin fatumilu waad camal siin hu ismigii mafcuul fiihi cabdi baad ku camal siindhe xilima in aradta haddii aad ula jeedo bihi madruub alaal xaal hadii aad ula jeedo aw istiqbaal ama istiqbaal hadii aad ula jeedo hadii laakin bimacna mudi ula jeedo ka waran camal fali maaya lagaa yidhi soo ma walaa yajuusu ma banaana an taqula inaad tirahdo zaydun zayd madruubun ah, mid la garaacay weeyi eeg madruubun mid la garaacay weeyi cabduhu addoonkiisu wlxaal baad sidaa tii anta adigu turiidu aad ula jeedid almaadiya maadi adoo ula jeeda warkuma caddo macnalmaadi hadduu noqdo ma camal falayo mana ismiga facilba sidahan haadhade ismiga facil haddii ka waran la siin waayo tusaale soo qaatay alqaatiliina almalika alxula xila khayra macadin xasaban wanaaila halkaa kuma soo taalin ashaa la dhagde ashaa kabtay sheekhen lama qaateen ma camal faleen waa yahay kanna waa maxay zaydun madruubun cabduhu oo soka soka wata soka mukhbiru can wata bimacna aal walistiqbaal buu noqon waayo bimacna maadi buu noqday qulnaa saasaan lena khilaafan lilkisaa kisaa baan ku khilaafana oo kisaai iyo hishaam iyo ibnu mata iyagu maxay idhahdeen wa kalbuhum basidun diraacay bay idhahdeen jamahirtu maxay ku jawaabeen iraadatan calaa xikaayat alxaali bay kaga jawaabeen manasain intiimu kudaba wadhade walaa an taquula ina tiraadaana ma banaano madruubun kuwa la garaacayo wey madruubun kuwa la garaacay wey azaydani labadii zayd taamaad ohan karta iyadana oo tirahdid madruubkan waaba iska mubtade waxaan ka dambeeyana waa faacil sad masd ahabar maxaa halkana dhacay le ayna lictimaad sheekh aw ictimaadkii ictimaad bu haysta maba hayste camal fali maayo marka ictimaad bu ku hor soo haynaay khaliila iyo maa waafin biahdihi antuma idaa lam takuna lii calaa man uqaaicu aqaatinin qawmu salma amnawow dacanan in yadcanuu facajiibun cayshu man qatana soo intaa mayan qulnaa saasaan leenahay khilaafan lilakfashi inagoo akfash ku khilaafayna asaadisu asifatu lmushabahatu rag way soo eegaan beelata wallahu aclam subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk